bsmi illaahi الرaxmaan <clears throat> الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii al-usuul min cilmi اlusuul lishaykh اlcallaama moxamed bni saalix alcuthaymiin raximah اllah waxaan ka soo baxnay alamru wاnnahyu halkan wuxuu ku gelayaa marka baab yar oo amarka iyo nahyiga calaaqa lale waxa uuna yahay khidaabka amarka iyo nahyiga yaa soo gelaya man yadkhulu fii khitaabi اlamri waاnnahyi yaa soo gelaya khitaabka amarka iyo nahyiga alladii yadkhulu fi اlkhitaabi biاlamri waاnnahyi huwa almukallafu wa huwa albaaligu alcaaqil khiaabka wuxuu ujeedaa khiaabka takliifiga khiaabka laba u qaybsamay khiaab wadciya iyo khiaab takliifi khiaabka takliifiga waa kii axkaamta waajibka iyo manduubka iyo waxyaabaha u qaybsamay khiaabka wadcigaana muxuu ahay asbaabta iyo mawaanicda iyo waxyaabahaas waati ay ahayd halkan marka khiaabka takliifigaabuu ka hadlaya laysku kalifay khiaabka marka takliifiga ah ee laysku kalifay marka laga hadlaayo waxaa loo qaybiyaa dhowr siyaabood yanii khidaabka takliifiga yaa soo gelaya marka laga hadlaayo yaa wuxuu u qaybsamayaa dhowr waxyaabood mar waxaa weeyaan takliifka التkليiف في الفعل ayb takliifka marka la fiiriyo ficilka marka laga fiiriyo ficilka shuruudda takliifka ee ficilka u laabanayso saddex shardi wey laba si baan u qaybinaynayo takliifka shuruud wuxuu leeyahay ficilka u noqoto iyo shuruud u noqoto faacilka qofka mukallafka ah shuruudda takliifka ee ficilka u laabanaysa waa saddex shardi shardiga koowaad waxay tahay ficilka laysku kallifaayo an yakuuna macduuman ficil aan hadda oolin waa inuu yahay maxaa yeele ficil jira haddii keen lagu yidhaahdo taxsiilulxaasila la yidhaahdaa waana maalaa yacni shay joogo keen maalaa yacni waaba joogaaba maxaa laysaga kallifaa marka marka an yakuuna macduuman ficilku horta waa inuu macduum yahay aanu joogin kan labaad waxaa weya an yakuuna alficlu macluuman lada almukallaf ficilkaasi waa in la yaqaano oo aqoon karo tasawuran karo ninka mukallafka ay ah la kalifayo wax adiga aadan fahmi karin oo aadan tasawuro karin ficil oo laguu kalifayo ma noqon karaan waa an yakuuna macluuman lada almukallafi yani waa inuu tasawuro karo marka ilaahay oo wax ku faraayo waxay waxaa sameey waa inaad horta tasawuro karto oo tasawur ka bixi karto ood fahmi karto ayb shayga saddexaad ah, uu yahay shardiga saddexaad an yakuuna alficlu mumkinan wamaqduuran calayhi ficilkaasi waa inuu suuragal noqon karo waana in la awoodi karo ficil aan la awoodi karin suurtagalna aan ahayn ilaahay maba kugu kallifayo saddexdaas shardi waxay u laabataa ficilkay u noqotaa ficilka laysku kallifaayo ficilka la isku kallifaayo an yakuuna macduuman waa inuunan horta jirin ilaa hadduu jiro ficil adiga hadda kugu dhex jirood samaynaysa ma lagugu kallifaayo tan labaad waxa ay tahay wa an yakuuna macluuman ladaal mukallafi ninka mukallafka agtiisa waa in laga gara karo waa inuu fahmi karo waxaada fahmaya ilaahay kuguma yacni kallifaayo ficilka waa ficil la kasi kara inuu yahay tan saddexaad waxaa weeyaan an yakuuna alficlu mumkinan wamaqduuran calayhi ficilku inuu suurtagal yahay lana awoodi karo shuruudaas waxay u laabanaysaa marka walidaalika in badan waxaad aragtaan qudrada iyo cilmiga waa shardi takliifkay shardi u yihiin iyagoo culimmadu ay dhahayaan alqudratu waalcilmu waxaa weeyaan waa manaad utakliif takliifka yani waxa uu ku xiran yahay qudro awood iyo wuxuu ku xiran yahay iyo ficil ayb waxaa kalood badanaa la maqlaa waxaa la yidhaahdo altakliifu bima laa yuqaaq wax aan la awoodaynin ilaahay inuu dadka ku kallifo alla waa ka nasahan yahay waxaan bashar kuma awoodi karin inuu alla dadka ku kallifo ilaahay waa ka nasahan yahay qaacidadaa marka la leeyahay takliif bimaa laa yudaaq ilaahay kuma bannaana inuu dadka ku kallifo waxaan la awoodaynin iyada laftirkeeda ha ku sirminoo yacnii idlaaqeedaas ha ku sii daynin iyadaa laba qaybood loo qaybiyaa takliif bimaa laa yudaaq labay u qaybsamaysaa qayb waxaa weeye shaygan inuu mustaxiil yahay lidaatihi shay in la sameeyo ay mustaxiil tahay ilaahay dadkuma ku kallifayo middaas waa dalaaqi kartaa an yakuuna shayu ama an yakuuna alficlu mustaxiilan bidaatihi shaygu haddii iskiis oo mustaxiil u yahay ilahay dadka ma ku kallifna maxaa ka mida ka jamci diddayni laba lid isku ah keenaa lagu yidhi laba shay oo lid isku ah ilaahay inuu kugu kallifo ma dhici karto hal waqti in lagu yidhaha istaag soco ma suurtoobaysa labadiiba halagaaa wada helo salaaddii tuko ha tukanin cagsi bay isku yihiin hal mar in amarkaa lagu eh, yani laba did lagu amraa mustaxiil iskeeday mustaxiil u tahay taas middaas marka waxaa la dhihi karaa waa takliifun bimaa laa yudaaq waa waxaan la awoodi karin oo laysku kallifo waana mustaxiil ilaahay mustaxiilu ka yahay yani ilaahay waa agtiisa waa ka mustaxiilo maku amraayo laakiin shaygan haddii iskiis mustaxiil ounan u ahayn idaa kaana alficlu mustaxiilan laa lidaatihi ficilkan inuu dhaco waa mustaxiil laakiin iskiis mustaxiil uma ahano waa dhici karaa ilaahay cilmigiisoo mustaxiil ka yahay laakiin bani aadamka cilmigooda mustaxiil kama aha kaas waa laysku kallifi karaa maxaa ka mida maalan iimaanu abiilahab abulahab iimaankaa loo bandhigay dacwadii baa loo sheegay ilaahayna wuxuu ogaa fii cilmihi waxaa mustaxiil ahayd inuu islaamo maa ilaahay waa garana meeshuu ku dhammaan doonuu yaqaanay waxa ilaahay cilmigiisa ku tacalluqa ma ahane bani aadamkan iyaga wixii ka suurtoobi karo waa laysku kallifi karaa ilaahay agtiisa hadday rabaan mustaciil ha ka ahaada abujahal inuu hanuuno abulahab inuu hanuuno ruux hadda gaalnimo ku dhimanaa inuu islaamo waa laga rabaa waa lagu kallifay maxaa yeele asagoo kale waa ka suurtoobaa islaamka laakiin ilaahay cilmigiisa ma suurtoobi karta taasi marka bani aadamku mukallaf waa ku yahay marka altakliifu bimaa laa yutaaq labadaasaa loo labadaas ictibaaraa laga fiirinaya ahlu sunnaha marka saasa ka fiirinaya qudrada laftirkeeda lagu leeyahay ficilka waa in an yakuuna alficlu maqduuran calayhi ficilka laysku kallifaayo waa in la awoodi karo qudrada la sheegaayo waa alqudratu sharciya alqudratu sharciya qudrada laba nooc waa sharci iyo qadari alqudraة sharciyatu iyo alqudraة اlqadariyatu qudrada sharcigaa waa midda yacnii ficilku ou ku ansaxo amarka iyo nahyiga iyo takliifku middaasu daba socdaa waa midda ilaahay yidhi walilaahi cala اnnaasi xiju lbeyti man istaaaca ilayhi sabiilan qofkii awoodo xajka waa ku waajib maxay tahay awooddaasi marka maal ou xajkii ku taga kaga soo laabto jirkiisiyo awood u leh dariiqiyo aamin ah kuwayaalkaas marka waa shuruud waxaa la laleeyahay marka waa qudro amarka ku wajahan wey maxaa yeele waa qudro ou amarkiiba inuu wujuubkiibaa wuxuu ku ansaxayaaba in la helo tan in adiga ficilkani kugu waajibo ayaa wuxuu ku ansaxayaa oo ku imaanayaa in qudradan la helo laakiin qudrada sharciga ah qudrada qadariga ah alqudratu lqadariya maxaa laga wadaa shaygan in ilaahay ku waafajiyo oo awood tawfiiq inaad hesho takliifka looma shardiyo takliifka looma shardiyo adiga inaad salaad dukato waxaa loo shardiyaa shuruuda awooddeeda ficilkan inaad la imaan karto mar haddii ilaahay ku siiyey oo caqligii iyo wixii la eh, xidhiiray salaaddii waa waajibaysaa waajibay kugu tahay ee laakiin in ilaahay ku waafajiyo iyada taas ba gooni waayo labada marka qudrada marka lagu leeyahay eh, takliifka waxaa loo shardiyaa qudro qudrada maxaa laga wadaa waa midda ficilka ka horayso oo adiga tamakun inaad u leedahay ficilkan bis waa laakiin in ilaahay ku waafajiyo ficilkii aad la timaadood keento taa iyada shardi ma aha qudradu marka labadaaba loo kala qaadaa si kale haddii loo dhahana waxaa weeyaan qudrada sharciga daa'iman ficilka waa ka horaysa iyada qudrada tawfiiqdana macal ficli waana midda daxaawi caqiidadiis uu ku sheegay istidaacada iyo waxaan ku ka hadlaa taasi marka iyada waxaa weeyaan saddexdaas shardi waxaa iskale takliifka ficilka laysku kalifaayo waa inuu saddexdaas ahaado shardi laga helo qofka la kalifaayana sheekhaa kuu sheegaya alladii midka yadkhulu soo gelaya fi lkhidaabi khiaabka bilmri layskula khiaabay amar iyo wanahyi nahyi layskula khiaabay huwa lmukalafu ruuxa mukalafka ah baa soo gelaayo wa huwa mukalaf yaa waayana albaaliqu midka qaangaarka ah, waay alcaaqilu ee caaqilka ah ruux qaangaara oo caaqil ah ayaa wax lagu kallifaa ninka mukallafka ah maxaa loo shardiyaa buluuq iyo caqli baa loo shardiyaa fakharaja biqowlinaa waxaa ku baxay albaaliq aan nidhi alsagiiru cunugii yaraa falaa yukallafu lagu kallifi maayo bilamri iyo nahyi amarka iyo nahyiga takliifan kallifaad kaas oo musaawiyan la eg litakliifi lbaaliqi ruuxa qaangaarka ah sida loogu kallifay oo kale ilmaha yar looguma kallifayo walaakinahu laakiin se yu'maru waa la farayaa bilcibaadaati cibaadaadka bacda tamyiizi markuu wax kala sooco kadib tamriinan lahu maxaa loogu amrayaana tamriinan u layliin layliin lahu isaga la laylinayo cala daacati daacada lagu laylinayo wayumnacu waa laga reebayaa min almacaasii macaasida liyactaada si uu uga caado dhigto alkafa canhaa macaasida inuu ka haro macaasidiina waa ka har baa la leeyahay salaada tuko ayaa la dhahayaa laakiin ma aha sida ninka qaangaarka inay waajib ugu tahay lagu kalifay ma aha ee waxa waaya ha ka caado dhigta leh wakharaja biqowlinaa qowlkeenna waxaa ku bax alcaaqil aan nirina almajnuunu baa ku bax midka waalan falaa yukallafu majnuunka laguma kallifaayo biاlamri wanahy amar iyo nahy walaakinahu laakiinse yumnacu waa laga reebayaa mima yakuunu fiihi mimaa baa laga reebayaa wixii yakuunu uu ahaanayo fiihi maaga dhexdiisa tacaddin xadgudub calaa hayrihi hayrkiis korkiis ku ah aw ifsaadin ama fasaadin ku ah ayb ninka majnuunka ah wuxuu ku yidhi isaguna takliifka waa ka baxay in dow waalan yahay mukallaf ma ah salaad tuka la dhihi maayo soon lama dhahaayo laakiin waxaa laga celinayaa wixii hayrkiis dhibaato ku ah oo ninka waa la xirxira hadduu dadka baabi'inayo dadka dilaya soo ma garanin haweenka hadduu qabsanaayo oo kale waa lagawaa la celinaya sidii lagu celin karo dadka maalkooda hadduu ka jijebinaayo oo kale waa la celinaya waa laga celinaya waxaasoo kale takliif isaga saaran laakiin ma jiro uu dembaabayo ma jiran halna ha iloobinina khitaabka wadci iyo takliifi baan u qaybina midkan ka hadlayna waa alkhitaabu اtakliifiyu midka wadcigaa ma aha khitaabka wadcigaa waa saaran yahay ninka majnuunka ah ninka majnuunka ee waalan iyo ilmaha yaryarkaa khitaabka wadciga waa saamaynay maxaa yaele khitaabka wadciga asbaabta iyo mawaanicda ayaa ka mida ah, sooma ninkan majnuunka ah hadduu la yimaado ka waran sabab wax lagu damaano qaado damaanka waa ku sugnaana marka sababka wax lagu damaanayo maxaa ka mida itlaafka meel buu iska yimid ninbuu dukaankiisii soo galay dhalooyinkii iyo wix yaallaybu baabi'iyey de dadkiisi iyo ninkii weliga ka ah waxaa laleeyahay dhalooyinkan gud gudidaas marka maxay tahay marka khiaab takliifi mims waa waci waci maxaa yeele sabab waaye ninkan sababta u lahaa sababkuna khiaab takliifi maana khiaab wadciga waaye kaas waa ninka majnuunka ah ee xoolaha leh zake waa laga bixina xoolihiisa maxaa yeele zakadu sababkay ku waajibtaa nisaab ah ruuxa la fiirin maayo sababkay ku waajibtaa la fiirina maalkay ku waajibtaa sababayna leedahay sababkuna waa buluuqu nisaab maalku inuu nisaab gaaro ninkan majnuunka ah, maalkiisu nisaab ma dhan yahay haa ilmaha yaryar ma dhan yihiin maalkooda nisaab waa la sakeyna maxaayna sababkay ku waajibtaa waxaa weeyaan waa maaliya oo nisaab gaaraayo sababkun khitaab wadciga bacdu naas marka waxaad arkaysaa yani dhahaayo sakadu say ugu waajibay ninkan waaba waalayaba ninkan waa qaangaar maba ahane ilmaha maalkooda laga zakeyn maayo waa laga sakayna jumhuuru saxaaba haddaanan dhihinba yacnii kulligood saasay qabaan in xoolaha ilmaha yararka ee agoontaa in laga sakeeyo maahan marka takliif ahaan in looga sakaynaye sababkii sakadan maal wujuubkeeda maalkuu ku tacalluqaa sababteeduna waa nisaab idan waa waajibe markaninka weligee maalkiis u hayo umbaa markaa sakadii ka xisaabayo ka bixina fakharaja biqowlina waxaa ku baxay marka saasuu marka wuxuu yidhi majnuunku isaga marka xaalkiisa waa kaasa walow facala haddii uu sameeyey ninkii majnuunka ahaa alma'muura bihi wixii la faray lam yasixa minhu lficlu ficilka ansixi maayo licadami qasdi limtihaali minhu weytada la waayey inuu amarkan fartoonaado qasadkeeda la waayey darteed xaggiisa laga waayey ayayn uga ansixaynin nin majnuun hadduu masaadkan soo galo duhur tukado salaad ansixi maysa maxaa yeele salaada iyo cibaadadu qasaday u baahan yihiin niyadu waa qasad soo maaha ninkan waaba waalan yahayba qasad ma ogaan kara marka qasad ma lahaa karo qof waalan qof hilmaansan nin hurdaayo qasad ma yeelo karo lidaalika cibaadadana ka ansixi mayso ayb walaa yuraddu calaa haada sheekhu marka wuxuu yidhi arrinkan lagu radin maayo iijaabu zakaati zakada inay waajibitaankeeda oo maalkiisu ay zaka ku waajibayso wاlxuquuqi اlmaaliyati wa iijaabu اlxuquuqi xuquuqda maaliga waajibid ay ku waajibaysa darteed laguma radin karo wix aan soo sheegnay fii maali sahiiri ilmaha yareer maalkooda walmajnuuni ay ku waajibayso lianna iijaaba haadihi kan waajibitaankeeda marbuuطun waxaa lagu xiray oo ku xiran yahay lagu xiray biasbaabin asbaab asbaabtaas oo mucayanatin mucayan ah mataa wujidad goortii la helo tabata alxukm xukunka waa sugnaanayaa fa hiya iyadu marka asbaabtaas manduurun ku la eegaya weyaan fiiha fahiya iyadu an arrinku manduurun mid la eegaya weyaan fiiha iyada dhexdeeda ila sababi sababka xaggeeda loo eegayaa axkaamtaas laa ila alfaacili ninka samaynaya ma aha in loo eegayo zakaa waajibtay maxaa loo eegaa sababkaa la fiirinaa ma ahane ruuxaana la fiirin maayo isaga walidaalika marka maalka sababna waa min khidaabi waxay ka mid tahay axkaamta wadcigay sababta ku jirtaa axkaamta takliifigaa ka mid marka majnuun waaye ilmo waaye la fiirin maaye sababtii ma la helay haa sababtii haddii la helay musababkiina waa inuu yimaadaa marka musababkiina waa in la helay watakliifu marka waxyaabahan qofka hadduusan baranin ma fahmi kara xataa nacam nin fiqi akrinayo arkaa ilmaha yaryar maalkooda zakaa ka waajibayso see ugu waajibayo isleey waa yaryahay qofkan ama waa waalan yahay see ugu waajibay takliifkii iyo wadcigii hadduunan kala garanaynin ma garan kara xataa waxaana ugu daran oo jaahilnimo laaban waxaa noqonaysa marka isagoo sidaas haddana markau ictiraad gala oo waxbaan radina uu yidhaahdo ictiraad gala marka uu yidhaahdo marka inta adilo si qaldan oo u fahmay hadhow uu la yimaado marka ayb ummaddan waa laga rufic can ummatii ummaddeeda waxaa laga yacnii rufica alqalamu can alaatin saddex qalinka waa laga qaaday can ilmajnuuni xataa yufiiq wa can xataa yastayqiz xadiidkaas inuu marka haddana la sii imaada isabiyi xataa yaxtalim marka waxaan takliif kaas waxaa laga hadla dembi iyo dembi la'aan ilmo iyo majnuun dembi ma leh laakiin wujuubkaani sababu ku xiran yahay sababtii mataa maa wujidad wujida almusababu inta uu jahliga dadka ka hadleeya wax ka hadleeya ma jira ummadda intuu jahli u geysanayo wax u geysan kara ma laha cadowgeeda uma geysan kara intuu jahli u geysanayo wax ilaahay laga magan galo waa jahli wuxuu leeyahay marka eh, sidaa marka laguma waxayn kare wuxuu yidhi marka fahiya manduurun arrimahan waa tu la eegayo fiihaa yani waxaan dhexdeeda ila sababi baa laga eegaya sababka xaggeeda laa ila alfaacili faacilka maya watakliifu biاlamri wanahyi shaamilun lilmuslimiina walkufaar mas'alo kale waa halkan ka galayo takliifka gaalada ku dureeraya iyo muslimiintaba waxyaabahan laysku kallifay salaad ha la tukado ha la soomo muslimiinta iyo gaaladaba ma shamlinayaa takliifku wuxuu yidhi watakliifu takliifku bilamri amar laysku kallifo wanahyi laysku kallifo shaamilun wuxuu wada gaarayaa lilmuslimiina muslimiin iyo walkufaari iyo gaalaba laakin ilkaafiru gaalkase laa yasixu minhu ficlun gaalka ficil kama ansaxayo laa yasixu minhu ka ansixi maayo ficlulma'muuri bihi shaygii laysfaray xaalo kufrihi wakhtiga uu gaalka yahay ka ansixi mayso cibaadada laakiin cibaadadaa waa la faray liqowlihi tacaala baana u deliila wamaa manacahum kama reebinoo ma mancinin an tuqbala minhum in laga aqbala xaggooda nafaqaatuhum nafaqaadkooda in laga aqbalo ilaa annahum waxaa ka celiyey oo reebay keliya ilaa annahum iyagu kafaruu billaahi wabirasuulihi allihii rasuulkii inay ku kufriyeen mooyaane wamaa manacahum kama mancinin an tuqbala ay qabuula sadaqaatihim an tuqbala minhum in xaggooda laga aqbalo sadaqaadkooda nafaqaatuhum nafaqaadkooda yacnii in la aqbalo xaggooda laga aqbalo kama reebin oo ma mancinin ilaa annahum kafaruu billaahi wabirasuulihi allihii rasuul inay ku gaaloobeen unbaa in laga aqbala diidday idan marka gaalka kama ansaxaayo mana laga aqbalaayo cibaado ou sameeyo isagoo gaal ah waa inuu islaamo laakiin cibaadadii waajib ma ku tahay waa ku tahay waajib walaa yu'maru lamana amraayo biqadaa'ihi awaamirtaa inuu soo qalleeyo idaa aslama hadduu soo islaamo sidaa waxaa loo yeelaya dabcan islaamkii in yacni maslaxada ku jirta cibaadaad ka tegey inuu soo qalleeyo iyo maslaxada ku jirta inuu soo islaamo maslaxada inuu soo islaamo ku jirtaa weyn cibaadaadkii waa loo dahay marka si uu usoo islaamo islaamnimadii marka lagu dhiirigelina liqowlihi tacaala baynan qalla waajib ugu ahayn qul liladiina kafaruu qul waxaa tiraa liladiina kuwii waxaa u dhahdaa kafaruu gaaloobay in yantahuu hadday ka haraan oy ka reebtoonaadaan yukfar lahum loo dhaafee iyaga maa qad salafa wixii tegey oo dunuuba loo dhaafee oo loo dhaafee iyo waqowlihi sal اllahu alayh waali wslam licamr bni اlcaas uu ku yidhi amaa calimta camarow miyaadan ogaanin yaa camr ana amaa calimta miyaadan ogaanin yaa camru camarow ana alislaama islaamka yahdimu inuu duminayo maa kaana qablahu wix isaga ka horreeyey wainamaa yucaaqabu waa la ciqaabaya calaa tarkihi acmaasha ka tegisteeda idaa maata haddii uu dhinto cala alkufri gaalnimada uu ku dhinto liqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisaana u daliila can jawaabi lmujrimiina mujrimiinta oo jawaabtiisii oo u jawaabay idaa can jawaabi lmujrimiina mujrimiinta jawaabtooda dheh idaa su'iluu kolkii la su'aalay maa salakakum maxaa idin qaadsiiye fii saqara naarta saqara la yidhaha qaaluu waxay yidhaahdeen lam nakun maanaan ahayn min almusalliina kuwa tukada walam nakun ma aanaan ahayn nucimu inaan quudinayno almiskiina miskiinka wa kunnaa waxaanu ahay naquudu inaan dabaalanayna maca alkhaa'idiina kuwa baatilka dhex dabaasha macooda wa kunnaa waxaanu ahay nukadibu inaan beeninayno biyowmi diini aakhirada xataa intii ataana alyaqiin geeridii ay noo timid yaqiintii ay noo timid sheekhu meeshaan marka waxau qariray gaaladu gaaladu khidaabka takliifiga ma ku dhacaya iyaga hal layskuma khilaafsana towxiidka gaaladu inay mukhaadabiin ku yihiin ee lagula khitaabayoo waajib inay qaataan ay ku tahay war kama taagna in gaalada la dhahayo war soo islaama shirkiga ka taga taas layskuma khilaafsano laakiin iyagoo gaalo ah salaad iyo zake la baxsho iyo maalan soon la soomo iyo ma ku soconayaan oo aqiimu salaata amarka ah gaalada ma soo gelayaan iyagu sida raajixa culammadu ay u badan yihiin khitaabka waa soo gelayaan waa soo gelayaan waxaa u deliila aakhiro waxay naarta ku mutaysteen waxaa ka mid a ah towxiid laga tegey iyo daacaadkii kaleoo laga tegey sooma fahmi waxaa kaloo iyadana ku jirta meesha marka waa markuu ku dhinto sidaas laakiin markaan leenahay gaaladu khitaabka takliifiga waa soo gelaysaa waxay tahay waciidka hadday ka tagaan soo arooray baa ku dhaboobaya waa iyaga abu isxaaq shiiraazi saas uu leeyahay sharxulumac wuxuu leeyahy macnuhu waxaa weeyaan <coughs> tacalluqu اlwaciidi biاtarki waاstixqaaqu اlciqaabi calayhi fi اlaakhirati walayse almuraadu bidalika annahum yu'maruuna bificli اlcibaadati maca alkufri salaad waa laga rabaa marka la leeyahy idinkoo gaala ah tukada in la leeyahay ma ahan sooma idinkoo gaala ah sooma ma laga wado sidaa ma ahan ee macnuhu waxay tahay mukallafiinay ku yihiin bixaysu hadday ka tagaan soonka oo soon la-aan ay yihiin gaalana ay yihiin soon la-aantiina waa lagu ciqaabaya gaalnimadiina waa lagu ciqaabaya amarada masaladan ku jirta maxay noqon kartaa amarada masaladan ku jirtaa waxay tahay ruux gaala ah. ruux gaal ah maalin ramadaan ah cunto ma ka gedi kartaa adiga nacam cunto bisil maqaayad intaad furato gaalada ii soo gelayson ka gadana aniga ruux muslimana kama gedaaye ama khamro khamradii ma ka iibi kartaa ruux gaala oo khamrada iska caba maya ma bannaan xaaraan wa waa tacaawun cala alimi waalcudwaan maxaa yeele ninkan gaalka inuu soomaa la faray khamrada inuu iska daayaa la faray haddaad adiga marka aad siiso dembi baa ku kaalmaynaya ee la dhihi maayo awalba gaalo ahay khamrada iska caben waa laga gedi karaa gaalku sidaas ma aha sida dadka qaar moodaya maxaa yeele khitaabkan oo soon ah iyo khitaabkan kale inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlaslaamu rijsun min camali shayطaani fاjtanibuuhu isna waa ku dhacayaan maxaa yeele khamradan uu cabaayo salaadan uu ka tegaayo soonka uu ka tegaayo waa loo ciqaabaa dhinacaasuu mukalaf uga yahay hadduu soo islaamo marka waa yahay waa ku waajibaan dhahne wuu soo islaamay ma soo qallaynaa marka ma soo qallaynayo aayaddan baa u daliila qul liladiina kafaruu in yantahuu hadday kufriga ka haraan yukfar lahum maa qad salaf wixii kale waa loo daynaya iyo xadiidkii nebigay cumar bnulcaas uu ku yidhi amaa calimta ana alislaama yahdimu maa kaana qablahu haddii aan sidaa la dhihi lahayn iyagiiba inaysa soo islaameen baa dhici lahayd nin lixdan sano gaalnimo ku dhex jirayoo intaasoo dunuub ku kacay haddii la yidhaahdo laabudda inaad waajibaadkii dhammaay soo celiso wuxuu dhihi lahaa war meelaanba u batay iga dahna maslaxada marka islaamnimadiisa ku jirta iyo maslaxada in waajibaadkan lala yimaado ku jirto maslaxada islaamnimadaa badatay iyadaa la hormariyey marka qaacida fiqiyaa ku jirta taasuu marka uu tilmaamay mawaanicu takliif intaa kadib wuxuu galay takliifka waxyaabaha manciyo ruuxii maalan hadda waa qaangaar waa majnuun ma ahanoo nin caaqila waay labadii waa la helay takliifka ku guntan maayo laakiin mawaanica iyadoo labadii la helay haddana mawaanicdan waa in la waayaa haddii mawaanicdan ay joogto takliif ma jiro litakliifi takliifku mawaanicugu uu leeyahay minhaa mawaanicda waxaa ka mida aljahlu jahligaa ka mida wanisyaanu baa ka mida hilmaanka walikraahu dirqintaa ka mida fiican in lagu dirqiyo litakliifi takliifku mawaanicugu uu leeyahay minhaa waxaa ka mida aljahlu jahligu ruuxan inuunan aqooninba waxaana inay waajib ku yihiin in kale maba yaqaanba waa maanic waa maanic uunu ku dambaabaynin takliifna maba saarnaba oo ruuxu mas-uuliyaddu waxay fuulaysaa markuu ogaado kadib waxaan inay waajib ku yihiin markuu ogaado ka baa jahligiiba isaga laftirkiisa wuxuu noqonayaa mid layskugu cudur daara iyo midaan layskugu cudur daarin midkan uu sheegayo waa kii layskugu cudur daaray waa kee kaas ruuxaani shaygan inuu ogaado suurtagal umaba ahayn meel cilmi dad le kuma dhex noola baadiyo maala waa geel nin geel raac iska a ah waa oo baadiyo fog jiro oon dad dhex gelin oo wax u yimaado wax u sheegana male ninka noocaasoo kale masaa'il ka qarsoomi kartaa jirto shay baa dhici karta marka inuusan waajibnimadiisaba warba uusan u haynin ee ninkan la dhihi maayo marka maxaa waajibkan u sameeye weyse ma lagu ciqaabi karo laa fi dunya walaa fi اlaakhira labadaba wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaa rasuulan ilaahi fidunya markaan leeyahay waxaan ka wadaa xuduud laguma oogi karo qofkaas cusmaan bnu cafaan iyo saxaabada waxaa loo keenay naag baa loo keenay zine ayay ictiraaftay marka ma zinaysato ha waa zinaystay tiri qaraa marka waxay ka fahmeen saxaabadu naagtani inaysanba aqooninba zinadu inay xaaraan tahay warba inaysa u haynin bacdi saxaaba arrintaas soo jeediyey waa la iska daayay marka waa la waraystay waa la weydiiyey nin naag zinadu wax xun inay tahay taqaanba maba ahanba waxaan iska daaya waxaa kala duwan marka ruuxa shaygan inuu yaqaano horta inay hadday aqoon ahayd zinadu inay xaaraam tahay laakiin aysan ogaa lahayn in laysku rajmiyo ama laysku karbaasho haddaynan ogaa lahayn cudurdaar ma yeelateen taasna waxaa kala duwan marka ruuxu inuu ciqaabta yaqaano shardi ma aha adadaadan waxaan inay xun yihiin xag alle ka qaldan yihiin haddaad taqaano intaas intaas xuduudda waa lagugu oogi karaa tuug in gacan la gooyar uma haynin iyo taas macno ma yeelanaysa laakiin asalku tuugadu inay xaaraam tahay inaad og tahay taasay xujada kugu oodimaysaa khalaas masalada marka jahligu cid walbaana looguma cudur daaro cid walbaana marka jahligu marka waxuu u baahan yahay marka tasawur fiican in laga yeesho masaaisha masaa'il waxay u qaybsantaa daahira iyo masaa'il khafiya masaa-isha daahirka muslimiinta dhexdooda ma laysaga cudur daaro masaa-isha daahirka waxaa ka mid ah salaadda waajibnimadeeda oo kale zinada xaaraantinimadeedoo kale maalan yanii shirkiga qubxigiisa iyo foolxumadiisaoo kale waa lagu daraa masaa'isha isha daahirkaa culammada ku daraan kuwayaalkaasoo kale nin dhul islaam ku dhashay meel leyla nahaar dacwo laga sheego joogo macduur kuma loogama cudur daaro dad waxaa jira marka masaladan huluwi ku sameeyey alcudru biljahli nin magaaladan jooga oo masaajidka u dhow yahay oo afar iyo labaatan saac diin laga akhrinaayo oo hadduu isku dayo inuu wax fahmi karo macduur ma aha ninkaasi ee lama rabo ruuxu inuu abubakar iyo cilmi abubakar iyo cumar inuu ku cilmi dhammaado markaasaa ninkan yacni lagu qaadaa xugun sharci taas sax ma ahan xataa haddii uu isku dayi karo oo uu fahmi karo xujada waa ku oogantay walidaalika qiyaamu lxuja iyo fahmu lxuja iyo kala saaridii u baahan jahliga marka noociisa isagu marka yani qofku ou waxaani aanu fahmi karin ee suuragal aynan u noqonin mas'aladu ay tahay mas'ale qarsoomi karto macduur waa mukallafna ma aha ilaa uu ka ogaado laakiin ninkani shaygan hadda ma oga hadduu doono laakiin daqiiqadda soo socota waa ogaa karaa ee meel walbaa lagu sharxaa shaygan ninka noocaasoo kalea takliif ma gaarin lama dhihi kara amar ma gaarin ma la dhaha litakliifi mawaanici buu leeya minha waxaa ka mida aljahlu baa ka mida jahligii wanisyaanu baa ka mida nisyaan hilmaankaa ka mida hilmaan qofka waa iska iloobey waxaani salaaddii oo kale waa iloobey mukallaf ma aha xaaladdaas uu hilmaansan yahay mukallaf ma aha walikraahu ikraaha iyo dirqinta ikraah ikraahu waxaa weya qofka in la qasbo oo la yidhaahdo yacni waxaan sameeya dikar waa lagu dilaa xaaladdaas mukraha uu yahay wuxuu leeyahay sheekhu mukallaf ma aha ikraaha laakiin muctabarka ah shuruuduu leeyahay han hari buu yani afar shardi buu leeyahay ikraaha yani dirqinta muctabarka shardiga koowaad waxaa weyan an yakuuna faaciluhu qaadiran calaa iiqaaci calaa iiqaaci maa yuhadidu bihi wاlma'muuru caajizun can idafci walow bilfiraaq ah, sidaan uka koobayna shardiga koowaadu ikraahu uu leeyahay waxay tahay ruuxan wax ikraahayo wax dirqinaayo inuu awood u leeyahay ficil waxaan uu wax ku dirqinaya inuu ku dabaqi karo oo uu samay karo ninkan la amraayo ee la dirqinayana waa inuu caajis yahay uusan iska celi karin qofkan xataa walow bilfiraaq hadduu orod isaga celin karo uu ku ordi karo mukraha ma aha ninkaas ruuxan adiga ku dirqinaya haddaa ka carari karto mukrah ma tihid harci sharciga gaalnimou kugu dirqiyey hadda gaalo wadii kale waa lagu dilayaa waa ka faka kartaa ninkan waa ka carari kartaa inaad gaalnimo isaga dhawaaqda ma ah mukrah ma tihid markaas kan kowaad waa taas ninkaani inuu awood leeyahay uu kugu dili karo waxaan uu kugu handadayo inuu samay karo adigiina inaad caajis tahay waa shardiga koowaad shardiga labaad waxaa weeyaan an yagliba calaa dannihi annahu ida imtanaca awqaca bihi daalika haddaad diiddo inaad maladaada u badinayso ninkan inuu kugu samaynayo waxaan uu kugu handadayo inuu ku dilaayo maalan inaad hubto kale ama aad maladaadu qaalibkaa inay saa u badan tahay tan saddexaad waxaa weeye shardiga saddexaad an yakuuna maa hadadahu bihi fawriyan hadda inay tahay handadaadu waa inay hadda tahay hadduu ku yidhaahdo war hadda waxaa sameyn haddii kale bil kadib waa maqan tahay waa ku dilaa fursad dheeraad haysataa hadda ha gaaloobin haddana ha samayna iska sug adeyn waa lacalla inaad faraj iska hesha mogtahay aakhir ilbiriqsi u dhig waxaa soo ma fahmi waa inuu fawri yahay oo deg deg waa inuu yahay shardiga kale ee ugu dambeeya afaraad waxaa weeyaan allaa yadhara min alma'muuri maa yadullu cala ikhtiyaarihi adiga inaad ikhtiyaarkaaga meesha inuu ka baxo haddii adiga waa lagu qasbay laakiin markii dambe adaaba iska macaansadayba wixii iska sii wadayba adaa iska sii macaansado iska sii watay markaasoo kale macnaha waxaa weeyaan mukrah ma tihi mukrah ma tihi soma fahmi intaa marka la helo qofku markaasuu mukrah yahay haddii la waayo intaan wax la dirqiya ma aha ayb ikraaha qowl qowl iyo ficil labadan culamadu waa u qaybiyaan hadal haddii lagugu ikraaho waxaas waxaas sheeg haddii kale oo lagu dila iska sheeg laakiin haddii ficil lagugu ikraaha ka waran ficilka lagugu ikraahayaa haddii uu yahay qof macsuuma dilkiis hadday tahay qof macsuuma dilkiis haween yacnii qabse haddii lagu yidhaahdo yacnii zina wax lamida oo kale ikraah ma galaan waxyaabahaas qatligoo kale ikraah ma galaan maxaa yeelay sharcigu wuxuu miisaamay adiga ninkan waa ku dirqiyey waa ku dilaaba uu kugu handaday adigana nin kalead dilaysaa waa la dhimana un soo mahan ictibaarma wax lanaf la badbaadiyaa meesha ma taal marka ikraah ma gala dilka nin hadduu ku yidhaahdo qofkan dil haddii kale adaa maqan ma dilaayaad leedahay haddaa qofkaas disho dembiilaa tahay ogow nafteedaan badbaadina wax soconaayo duwalka hadda marka qaarkood islaamka ee ku marmarsiyoonayo inta dhulkooda yacnii laga duulo oo gaale ay ka duusho dad muslimiina ku duusho marka la yidhaha war maxaa dhacay annagaa haddii kale annagaa nala laaynaayay leeyihin shacab muslimiina in la laayo adiga haddii lagu laayo shacab muslimiina tahay kuwan la laaynayna waa shacab muslimiina farqi ma laha marka inaad naftaada ku badbaadsato muslimiin kale ma bannaano muslimiin kale ha maqnaato taydaan badbaadinayaa anaaniyo waay sharcigu taas ma ogola marka qatliga ikraah ma galo qatliga iyo dilka ikraahu isagu ma galo halkaasay marka masaladu sheekha mas'alada uu sheekhu halkan ku qariraayo meeshaanay culimmadu iskaga khilaafeen marka ninka mukrahaee la dirqiyey mukallaf miyaa mase ma aha abu isxaaqi shiiraazi iyo khazaali iyo waxay leeyin waa mukallaf inuu mukallaf yahay inuu mukallaf yahay waxaa u daliila inuu mukalaf yahay waxaa u daliila wax ma dili kartidaa layidhi waa mukalaf marka idan amar baaba ku socday leeyahy haddii aad wax dishana waa dembaabaysaa haddii la yidhi qofkaani eh, yani mukraha ah waa mukalaf saasay yidhaahdeen marka culamada qaarkood ilaa haddii inuu noqdo qofkii xaashi iska bidbidaysoo kale hadduu noqdo mulja la yihaa kaas waa baab kale nacam laakiin inta aad adiga iraado aa leedahayba oo lagu dirqinaayo ruux waa mukalaf laakiin dembi ma laha haddii uu ficil qowl iyo wax lamida uu yahay hadday dil iyo wax lamida ay tahayna marka aljahlu wاlnisyaanu wاlikraahu liqowli الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalama ina allaha alle tajaawaza can ummatii ummaddeeda wuxuu u dhaafay xaggeeda alkhaطأa gefka iyo wاnisyaana hilmaanka wama stukrihu calayhi iyo waxa lagu dirqiyo wixii lagu dirqiyo ilahay ummaddeeda waa ka dhaafay waa ka dhaafaydaan marka maxay tahay ma dembigii baa laga rafciyey mase wax ka dhalanaya ma leh dembigaa laga rafciyey adoo iska hilmaansan hadda haddaad nin yacnii adoo iska ilowsan haddaad qof alaabtiis baabi'iso eber ka dhigto waa gudaysaa alaabtii waa lagaa rabaa adiga laakiin dembi melihi dembi aakhiro iyo tacaddi aakhiro melihi maxaa yaele xugun wadciga buu ahaa kaa soo sheegay marka waa in la kala saaro dembi la'aanta iyo wixii waa lagaa rabaa laba shay kala noqona rawaahu ibnu maajah wاlbayhaqiyu walahu shawaahidu min alkitaabi wasunati tadulu calaa sixatihi faljahlu jahligu cadamu lcilmi cilmi la'aan famataa facala lmukalafu mukalafku hadduu sameeyey muxaraman shay xaaraama jaahilan bitaxriimihi isagoo jaahil ka ah xaaraantinimadiisa falaa shaya calayhi waxba lagama rabo kaman takalama fi salaati nin salaadii ku hadlay oo kale jaahilan isagoo ka jaahila bitaxriimi اlkalaami hadalka salaada lagu hadlaa xaaraam inuu isagoo ka jaahila allahu akbar salaad buu tukanaya jaahiluu ka yahay ma oga mubdilaatu salaad ma yaqaano ninbuu iskala sheekaystay ninkaasi salaadiisana soo celin maayo dembina looma hayso soma fahmi maxaa yeele shayga uu ku dhacay waa shay xaaraama cilmi la-aanuuna ugu dhacay qisadii waxaa u deliila ninkii yidhi waa ukla umayaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya mucaawiyat bnu اlxakam asulami wamataa taraka waajiban shay waajibuu ka tegey goorta uu ka tago wamataa taraka goorta uu ka tago waajiban waajib jaahilan isagoo ka jaahila biwujuubihi shaygaas waajibnimadiisa lam yalzamhu qadaa'uhu qallayntiisu ku laasimi mayso goorma idaa kaana haddii uu yahay qad faata mid tegey waqtigu waqtigiisa labow sheekh hadduu wax u kala qaadaya qaacidadan shayga shayga shay xaaraam ah haddaad samayso adoon ogeyn dembina ma lihid cibaadadii aad ku dhex samaysana ma burayso soo celin lagaama rabay salaaddii baad ku hadashay ma soo celinaysid salaaddaas haddaad jaahilka ahayd ama aad hilmaansanayd laakiin bilcagsi shay waajib ahay baad ka tagtay adoon ogeyn inuu waajib yahay shaygan maxaa lagaa raba adiga marka waa inaad la timaado waajibkaas waa lagaa raba sheekhu laakiin wuxuu yidhi haddii wakhtigiisu dhammaado lagaama rabo haddii wakhtigiisa uu joogo waa lagaa rabaa salaadaad tukanaysa allahu akbar rukuucdii baadanba ogeyn ama faatixadii baadan ogeyn inay rukni tahay ama takbiiratulixraam maba ogidba inay rukni tahay waa iska soo gashay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin allahu akbarti waa ka tagtay takbiiratulixraam ma taqaanido inay rukni tahay baad ayaad ka jaahil tahay maxaa lagu leeyahay markaas dembi horta ma lihid laakiin salaadiina waa soo celinaysalaadasoo bilaabay allah mar baa soo bilaabay haddii wakhtigeeda uu joogo salaadaas laakiin wakhtigeedii baaba tegeyba lagama rabo saasuu sheikhu leeyahay shayga marka ashyaada mamuur iyo ma'muuraad iyo manhiyaada loo kala qaybinaa marka shayga ma'muuraadka laabudda in la sameeyo hadaad hilmaanto dembigii baa lagaa rafcinaya laakiin waa lagaa rabaa shayga inaan la timaado sujuudu sahwi iyo wax kabaaya ma aha rukuucdii baad ka tagtay waa la imaanaysa rukuucdmaxaa shayga ma'muurkaa ah maqsuudun bidaatihi shayga manhigaana isaga maba loo qasdaayo daatadiisa cibaadada marka sidaas u ogow walidaalika fiqhiga marka qaacidadan marka culummada aqwaa masaa-isha ay mararka qaar isku khilaafayaan qaacidadanay ku dhisan tahay shaaficiyada iyo maalan xanaabilada masaaisha maalan waxaa ka mid a mara najaaslabaad ku tukatay salaadii ma soo celinay markaa salaadda ka baxdaa xasuusatay salaadda dhexdeedaa kusoo baraarugtay sidee la yeelaa salaaddeema salaaddii baaba laga baxay ma soo celinaya salaadda waxay ku xidhan tahay in mara najaasla lagu tukado ma'muuraadka iyo manhiyaadka tay gelay marka shaaficiyada waxay leeyihin ma'muuraadkay gelayo ma'muuraadka siday ku gelaysa waxay tahay adiga waxaa lagu faray inaad dahaaro ku tukato dahaaradu waa shardun min shuruudi salaad waana layska rabaa tiyaa la waayey oo jahli iyo hilmaan darteeda lagu waayey waa la soo celinaa qoladan kalena iyagu waxay leeyihiin may sidaa ma ahan salaada dhexdeeda mara najaasle ha ku gelinaa lagu yidhi waa nahyi hadday nahyi tahay kolka aad ilowdo ma soo celinaysid bay leeyihin waa ka soconay salaaddii ma soo celinaysid meesha marka ay ku taagan tahay meeshaas ma'muur miyamase waa mani xaggaasay ka socotaan wuxuu yidhi marka wamataa taraka waajiban hadduu ka taga jaahilan isagoo ka jaahila biwujuubihi waajibnimada shaygaas lam yalzamhu qadaa'uhu qadayntiisa ma laasimaayo idaa kaana qad faata haddii uu tegay waqtihu waqtigiisa laakiin hadduu waqtigiisa joogo waa soo celinay waa soo celinaysa haddii waqtigeeda uu joogo bidaliili ana nabiya sala allahu calayh waali wasalam nebigu lam yamur ilmusii'a salaa lam ya'mur ma uunan farin almusii'a kii iska xumeeyey fii salaatihi salaadiisa dhexdeesa ku xumaaday wakaana laa yamainu wakaana wuxuu ahaa laa yamainu midaan ku xasilaynin fiiha salaada dhexdeeda dumaniinadu marka waajib miya mase waa manhi waa waajib waajibuu ka tegey ninkan marka can jahlin ayuu uga tegey lam ya'murhu nebiga ma farin biqadaa'i maa faata wixii ka tegey qallaynteeda oo min asalawaati salaada ah intaad salaad tukanaysa soo qallay ma dhihin maxayl waqtigeedaa tegey wainamaa amarahu waa amray bificli salaati alxaadirati salaaddii markaas joogtay ayuu amray cala alwajhi lmashruuci wejkii loo jideeyey inuu u sameeyo tii markaas taagnayd wuxuu yidhi ku celi laakiin kuwii wakhtigoodii la dhaafay soo celi ma uusan dhihin nebiga calayh salaatu wasalaam wanisyaanu hilmaanka duhuulu lqalbi qalbiga oo ka taga tago duhuulu lqalbi qalbiga oo ka dhowhanaado ka baxsanaado can shayin in shay shaygaas oo macluumin la ogyahay shay la ogaa ayaa qalbiga ka tegey nisyaankaasaa la yidhaha hilmaanku waxay tahay shay macluumo adiga aada ogeyd ayaa qalbigaaga ka baxay shaygaas waa hilmaamay baad leedahay shaygaas ma ogi ma la dhahayo markaasoo kale ogaalka waxaa loo isticmaalaa waxaadan yani jahliga iyo nisaanka waxay ku kala duwan yihin jahliga marna madaxaaga maba soo gelinba shaygan adiga laakiin nisyaanka hadda ka hor waa taqaanay laakiin haddaad ilowsan tahay famataa facala haddii uu sameeyo goortuu sameeyo muxaraman shay xaaraama naasiyan isagoo ilowsan falaa shaya caleyhi waxba korkiisa ma ahaanin kaman akala qofkii cuno fi siyaami soonka dhexdiisa wax ku cunay naasiyan isagoo hilmaansan wamataa taraka waajiban ruux haddii isagoo hilmaansan oo wax cuno soonki waxaa laga rabaan waxba korkiisa ma aha waa cunay waa sooman yahay waa is-iloobe cunay waxba lagama rabo qalana lagama rabo maalikiyadu waxay leeyihin qalaa laga rabaa maxay cuskanayaan ayagu markaas meeshii hadda waa ma'muur iyo manhiyi waxay leeyihin ninkaani waxaa la yidhi maalinta soonka imsaagaa laysfaray war af haysaa la yidhi imsaagiioo nisyaan uga tegay dhehen marka afhaysashadii waajibka ayadoo laysfaray ayuu iloobay markaasuu wax cunay sidaa darteed marka waajibuu ka tegey mar hadduu waajib ka tegey waa soo celinayo waa laga rabaa qalladaas inuu la imaado culimmada kalena waxay leen maya ninkan waxaa la yidhi maalin ramadaan waxaa cuninaa layidhi waxa cunin waa nahyi nahyigaasuu hilmaan ugu dhacay hadduu hilmaan ugu dhacayna lagama rabo qalle marka xadiidkana taasu saacidaadamarka haddii doodan marka waa kululaa lahayd haddii xadiid soo aroori lahayd xadiidka nebigaa laakiin kala saaraya oo riwaayadka qaar baa waxay leeyihiin wax qalle inaan lagu lahayn sheegayo kuwaasna marka maalikiyada xujo ku noqon wanisiya marka kaasoo marka wuxuu yidhi kaman akala fi siyaami naasiyan wamataa taraka waajiban goortuu waajib ka tago naasiyan isagoo hilmaansan falaa shaya calayhi waxba laguma laha korkiisa xaala nisyaanihi walaakin calayhi ficluhu ujeedaa waajibka feeri walaakin calayhi korkiisa waxaa ah ficluhu inuu la yimaado idaa dakarahu haddii uu xasuusto liqowli nebiyi sala allahu calayh ali wasalam ya waman taraka asmaa shardi wuxuu yidhi walaakin calayhi ficluhu ida dakarahu liqowli اnebiy sal l slam man nasiya salaatan qofkii salaad iloobo falyusalihaa ha tukada idaa dakarahaa kolkuu xasuusta waajib baad hilmaantay markaa xasuusata la imo xaaraan baad ku dhacday adoo ogeyn waxba laguguma laha wاlikraahu dirqintana ilzaamu shaksi shaksigoo lagu laazimiyo waay bimaa laa yuriidu waxausa doonaynin faman ukriha qofkii lagu dirqiyo calaa shayin muxaramin shay xaaraam ah falaa shaya calayhi shayga muxaramka lak waa qatli iyo wax lamida inuusan ahayn qof macsuuma dilkiisa kaman ukriha qofkii la dirqiyo cala alkufri lagu dirqiyo gaalnimo wa qalbuhu qalbigiisuna muطmainun biliimaani iimaan uu ku xasiloon yahay wman ukriha qofkii la dirqiya calaa tarki waajibin waajibka tegistiisa falaa shaya caleyh waxba laguma laha xaala alikraahi waa goorma inta la dirqinayo haddii dirqinta uu ka baxo shaygii la ima wa calayhi qofkaa waxaa korkiisa ah qadaa'uhu soo qallayntiisa idaa zaala ikraahu hadduu zuulo ikraahi hadduu meesha ka baxo la imaamo kaman ukriha qofkii lagu qasbay calaa tarki salaati salaada ka tegisteeda xataa kharaja waqtuhaa ilaa waqtigeeda uu ka baxo fainahu inahu yalzamuhu waxaa ku laasimayo qadaa'uhaa salaada qallaynteeda idaa zaala alikraahu ikraahi haddii uu zuulo wa tilka taadaasi almawaanicu weeyaan mawaanic wa tilka taadaasi almawaanicu ee mawaanicda ah inamaa hiya fii xaq illaahi xaqa ilaahay bay dhexdeedii ahaatay wixii xaq alla ah waay liannahu maxaa yaele xaqa alla mabniyun wuxuu ku dhisan yahay waxaa lagu dhisay ama uu ku dhisan yahayba cala alcafwi cafin iyo waraxmati naxariis amaa fii xuquuqi اlmakhluuqiina makhluuqa xuquuqdooda falaa tumnacu la mancin maayo min damaani maa yejibu damaanuhu min damaani maa shay damaankiisa yejibu uu waajibayo damaanuhu damaankiisa ama falaa tamnacu ma mancinayso haadihi اlmawaanicu mawaanicdaani ma mancinayso min damaani maa shay damaankiisa yejibu waajibe damaanuhu damaankiisa mawaanicdaani xuquuqullaahi bay ku saabsantahay amaa xuquuqu اlaadamiyiin ashyaadaani hadday kaa dhacdo oo xaq aadami aad ku gasho adoo ilowsan adoo lagu dirqiye iyo wax lamida waa damaanaysa waa lagaa raba maxaa xaqa bani aadamka kuma dhisna isagoo cafis iyo raxmad kuma dhisnee ninku bani aadamka xaqooda waa rabaan mar walba meel cidlaa lama qaadsii karan xaqa ilaahay baaba yacni cafis iyo ku dhisanoo ilaahay iska ka dhaafi kara laakiin bani aadam baad si qaldan u dishay laa budda inaa waxbahasoo inaad khata u dishay ama adoon qasedarro u dishay nisyaan qof kalead ku maalan yani nisyaan buu kaaga dhacay adoo dawaabidii sharciga maraayo diyadiis waa laga rabaa dadka muslimiinta xataa hadday dowlad islaam ay tahay dowladdu oo dad muslimiina marka gacanteeda ay ku dhintaan iyadoo iyadoo dad kale u dan leh dadkan lagu is istaagayo ama la yacnii la kor maraayo waxay u baahan yihin in la diidiyo qofkii dembigaas yani qofkii yani falkaas geystaana waajib ay ku tahay inuu raadiyo isagana cid kuu raadinaysaa ma laha haddaad ilaahay agtiisa ka rabto badbaadow adaa laga raba tatabuc inaad samayso wixii si mubaashira ah u dishay fil aan xag alla dil ka mudnayn adiga waxaa laga rabaa diyadiisa inaad bixisan qof muslim oo inta la dilay dhiiggiisa cid loo haysta male laleeyahay wax jira ma aha laa yuujadu fi sharci aslan culimmadu waxay ka hadlaan qof ku dhintay daarulxarbigoo kale muslimiintaa dhul gaalo u duushay qof muslima isaga noolaay xabadaa ku dhacdoo la dilay ninkaa isaga waxay le nisfu diya la siina kaas nisfudiyaa la siinaya maxaa yeeley maxal meeshaasaa ah waxay tahay yacnii tuhmada ama yani waxaan u jeedaa falkaasoo kale inuu dhaco yani qofku isagaa nus dembiga saa iska leh in badan saa iska lahaanay dembiga maadaama tacadigaas uu jiro saasoo kale siiyaan nisfudiyaa loo qadaraa kaasoo kale oo diyadii xataa waxuu la diya noqonayaa marka gaalada qaarkood ayuu ku qadar noqonay isaga gaala ma ahan macnaheedu laakiin diyadiisa saa loo gooye laakiin qof yacnii muslim oo dhintay gacan qof kale ku dhintay muslim laabudda in la diyeeyaa qasaba oo waajiba qofaan diylayacnii aan qof qisaasna waayey diyana waayey muslimna ah qaanuun ulghaabaat waay kaasoo kale maaha yani sharci islaam ma aha waa qaanuun ulghaabaat waay wاlkraahu ikraahu ilzaamu shasi shaqsigoo lagu ilzaami watilka almawaanicu mawaanicdaas inamaa hiya iyadu fii xaq illahi ilahay xaqiisa dhexdiisay ahaatay liannahu maxaa yeele mabniyun wuxuu ku dhisan yahay cala alcafwi buu ku dhisan yahay cafis xaq alle waraxmati naxariis ama fii xuquuqi اlmakhluuqiina falaa tamnacu mawaanicdani ma mancinayso min damaani maa shay damaankiisa yajibu damaanuhu damaankiisa uu waajibaayo idaa lam yarda saaxibu اlxaqi bisuquudihi idaa lam yarda waa hadduusan raalli ka noqonin saaxibulxaqi ninka xaqa iskale bisuquudihi xaqiisa inuu iska rido ninkii asaga ku cafiye waa gaar ninka ku cafiya xaqiisa iska ridaa waa leeyahay haddaanu xaqiisa iska ridin waa in haddaad alaab ka jejebisay haddaad ruux ka dishay inta loo tago diyadiisii markaa la siiyo saasay leedahay nebigana waa kii markii khaalid uu dadka laayey iyagoo marka isagoo isagana ijtihaadayey waa kii marka nebiga calayhi salaatu wasalaam ficilkaasna ka beri noqday diyana baxshay qoladii sidaa la yeelay waa diiyey rasuulka caleyh isalaatu wasalaam alcaamu caamka caamku halkan ka gelaya marka caamku mabaaxif buu leeyahay tacriif buu leeyahay caamku aqsaam buu leeyahay wuxuu leeyahay siiqa eh, siiqu lcumuum ayaa jiro waxyaabahaas mabaaxiftaas baa caamka ku jirta tacriifhu caamka tacriifkiisa alcaamu caamka luqatan xagga luqada ashaamilu weeyaan wixii wax kulmiyo ururiyo caam dalaalaat اlalfaad uu ka mid yahay alfaadda mararka qaar waxay ku tustaa cumuum marka caam marka la leeyahay waa min dalaalaati اlalfaad alfaadda sharcigaa marna cumuum khusuus waxay ku tusayso alcaamu luqatan ashaamilu weeyaan wasilaaxan isilaax ahaanna caamka waxaa la yidhaha allafdu lafdi qowl yacni almustaqriqu wada gaaraayo lijamiici afraadihi afraaddiisa dhammaantiis wada gaaraayo bilaa xasrin koobid la'aanna ku gaaraayo bilaa xasrin koobid la'aan iyadoon cadad iyo wax lamida aan lagu koobin milu ina alabraara lafii naciimin oo kale ina alabraara alabraara ayaa caam baariyaasha dadka abraarta naciim janno ayay ku sugan yihiin abraar marka la yidhaha aan ku dabaqno tacriifka sheikha lafdi waa tahay waa qowl aayadda almustaqriqu lijamiici afraadihi afraaddiisa o dhan waa soo wada gelaya ina alabraara marka la yidhaha hal baari oo ka baxaya ma jirto bilaa xasrin ina alabraara tira maa la sheegay xasri maa ku jirana kuma jiro cumumaa ku jira faqaraja waxaa ku baxay biqowlinaa aan niri qowlkeenna almustaqriqu lijamiici afraadihi maa laa yatanaawalu wax aan gaaraynin ilaa waaxidan mid ma ahani waxaa ku baxaya almustaqriqu lijamiici afraadihi markaan leenahay maa laa yatanaawalu waxaan gaaraynin ilaa waaxidan hal mid ma ahani kal calamka oo kale muxamed caam ma ahaa muxamadun marka la yidhaha maxaa yeele shaksi unbuu gaarayaan shaksi rag ah ayuu gaaraya wanakirati nakirada ayb oo fii siyaaqi اlibaati iyo eh, nacam kalcalami iwanakirati nakirada fii siyaaqi libaati ku timaado nakiradu markay ku timaado fii siyaaqi libaat jumla muhbata markay gasho nakiro ka qowlihi tacaala fataxriiru raqabatin oo kale fa calayhi korkiisa waxaa ah qofkaasi taxriiru raqabatin luqun inuu xoreeyo raqabatin waa nakiro soo maa jumlo oo manfi amay ah ku jirtaa mase jumla mubatay ku jirtaa jumla muhbatay ku jirtaa raqabadaani marka cumuum ma laga faa'iideysanaya liannahaa maxaa yeele laa tatanaawalu ma gaarayso jamiica alafraadi afraadda dhammaanteed calaa wajhi shumuuli u gaari mayso ninkan markii la yidhi luqun xoreey raqabadaani macnaheedu ma ahan inay gaarayso luqun kastood aragto xorey in la yidhi ma aha macnaheedu hal keliya xoreey marka raqabadaani laa tastaqriqu jamiica ajnaadi afraadiha wixiiba raqabo la yidhaahdo waa inaad xoraysaa macnuhu sidaas maaha cumuum marka ma aha fataxriiru raqabatin marka maxaa markaa shardiga baxay baa wuxuu yahay almustaqriqu lijamiici afraadihi raqabadan afraaddeeda oo dhan xukunkan kafaaradan wujuubkeeda waxaan lagu kafaaro gudanayo raqabo kasta ma aha waa hal raqabo raqabooyinkaas tirada badan mid ka soo bixi saasaa laga wada walidaalika raqabadu waa ilaaq hadda annakiratu fii siyaaqi اlihbaati ilaaqay faa'iideysaay cumuum ma faa'iideyso cumuumka iyo ilaaqana farqiga u dhexeeya waxay tahay cumuumka asaga waxaa weeyaan mustaqriq lijamiici afraadihi wax ka baxaya ma laha midkan laakiin ilaaqa cumuumkiisu waa cumuumun bedeliyun waa cumuum oo bedeli ah fataxriiru raqabatin luqun horey luqun addoomuhu waa badan yihiin laakiin hal xaba ayaad uga bedel qaadan kartaa halka aad soo qabsataa waxay bedel ka tahay inta kaleo dhan marka cumuumka ilaaqa ku jira waa cumuumun bedeliyun cumuumka ku jiro caamkana waa cumuumun shaamilun farqiga marka ilaaq mulaq iyo caam kaasaa u dhexeeya wainamaa tatanaawalu waxay gaaraysaa waaxidan mid unbay bay gaaraysaa waaxidkaasoo hayra mucayanin aan mucayan ahayn hal aan mucayan ahayn unbay gaari fiiri fa raqabatin waxay ku dhacaysaa hal qof laakiin halkaas qof baan hebel ma lagu dhihin adiga hal qof oo ku dhex jira waayo malaayiin qof marka waa caam baa laleeyahay marka kanoo kale ma la dhahayo caam sababtoo ah afraadda raqabo oo dhan ma wada gaarayso hal unbay gaaraysaa wakharaja biqowlina bilaa xasrinna waxaa ku baxay maa yatanaawalu wax gaaraaya jamiica afraadihi wax afraaddiisa o dhan wada taabanayo maca alxasri laakiin lala qabo koobid siba u kooban yahay si ayuu u kooban yahay ka asmaa'i lcadadi oo kale cadadka tirooyinka magacyadiisa mia wa alf miatun wa alfun wanaxwuhumaa haddaad tiraadid marka actiq miatan actiq miata raqaba boqol luqun xoreey oo kale haddaad tiraadi tiradaani afraad waa lagaa yani cumuumkan waa ku dhacayaa yacnii afraadda boqolka afraaddeedo dhan boqol qofu fardi fardiga ugu dhacayaa laakiinse waa kooban yihiin soo maa boqolaa lagu koobay tiraa lagu koobay caamka marka inuu tiro lagu koobaa ma aha <coughs> bilaa xasrintaas ayaa waxaa ku baxaaya wixii cadad lagu koobay caam lama dhaho wxii cadad lagu koobay cumuumku aqsaam uu leeyahay marka intaan tacriifkan uga baxaynaa midda kale sheekh wuxuunan tacaqiibi tacliiqinin allafdu wasilaaxan allafdu buu ka bilaaba allafdu waxaa ku baxaya ishaare iyo ficli cumuumku waxaa la yidhahdaa waa min cawaarid alfaad min cawaarid alaqwaal laa min cawaarid alafcaal ficil rasuulka haddii uu ficil ka dhaco cumuum looma qaadanayo cumuum loo qaadan maayo cumuumku waxuu galaa aqwaashou galaa afcaasha ma galo meelo kale sheegi doona cumuumku marka waxuu qaybsamaa saddex qaybood caamka saddexaa loo qaybiya caamun uriida bilcumuum wa caamun uriida bilkhusuus wa caamun uriida waxaan ujeeda caamun uriidda bilcumuum caamun uriidda bilkhusuus wa caamun makhsuus saddexdaasaa loo qaybsha caam oo haddana caam loo loo jeedo caamun uriida bilcumuum wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaayo kalaa ka mida ah. sideeday caam u tahay cumuumkaana loo jeedaa wax ka baxaaya inay wax ka baxaan maba loogu talagelin caam oo waxaa jiro khusuus loola jeedaba caam oo uriida bilkhusuus yaa jiro shaygan yacnii wuxuu ku soo arooray lafdi caam uu ku soo arooray siiqa min siiqi alcumuum buu ku soo arooray laakiin waxaa loo jeedaa markan khusuus baa loo jeedaa aladiina qaala lahum اnnaasu ina annaasa qad jamacuu lakumaa ka mida alladiina kuwa qaala lahum unnaasu dadka ay ku u yidhaahdeen qaala lahum nnaas annaas waa caam soo maa dadkao dhan bay shamlinay soo maa laakiin aayaddan hadda looma jeedo dadkao dhanaa nebiga nebiga asxaabtiisa wax u sheegeen ma aha hal nin ubaa loo jeedaa waa ninkii abuu sufyaan warka ka soo qaaday ee u keenay rasuulka asxaabtiisa ee yidhi abuu sufyaan ciidan badanuu idiin aruuriye hal ninoo ah annaasaa laga cabiro aladiina qaala lahum اnnaasu waa caam lafdiga caama uriida bihi lkhusuus laakiin khusuus a loo jeedaa marka odhan maysid caamkan waa la takhsiisiye la dhihi maayo marka horeba maba loogu talagelinba marka horaanba in cumuum laga faa'iidaysto looguba talagelinba nooca saddexaad waa alcaamu almakhsuus caamka oo makhsuuska ah caam buu ku soo arooray laakiin waa la khasisay ma takhsiisu aqbalaya waxaa ka mida qowluhu tacaala oo kale wاladiina hum lifuruujihim xaafiظuun ila calى aswaajihim ow maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin marka ow maa malakat aymaanuhum waxay midigyadooda hanatay maxaa soo geli kara waxyaaaba badan baa soo gela wax allaala wixii qofka uu addoon oo midigtiisu ay hanatay waxaa la yidhi yanii inaanu ka yanii inuu waxaa la sheegay ay u bannaan tahay inuu isticmaalo haddana laakiin ka waran marka walaashiis oo xagga radaaca nuugmada walaal ugu ah hadduu addoon ahaan usoo helo soo gato ama uu yani gacantiis ay soo gasho ma guursan karaa marka ama ma wadi ma ku samayn karaa maya wa akhawaatukum min aradaacati aayaddaasaa marka khasiistay cumuumka ow maamalakad waa cumuum makhsuusaa ah laleeyahay marka marba haddii meel kale lagu khasiisay takhsiisaadka iyo waa u tegi doonaa yani mukhasisaadka mutasilka iyo mufasilka hadda maahan hadda caamka saddexdiisa qaybood inaan ogaano keliyaan rabnaa caamun uriida bilcumuum caamun uriida bilkhusuus caamun makhsuus saddexdaas caam markii horeba loogu talagalay inuusan caamka ka bixin iyo caam si cumuuma usoo arooray laakiin aan cumuum looba jeedinba oo shaaricuba uu takhsiis uga jeeday kaas marka aayadaa khasiistay iyo takhsiis u baahan yaha la dhihi maayo maxaa markii horaaba loo jeedayba takhsiis ahaan kan saddexaadna waa alcaamu lmakhsuus caamkii la khasisay waa si caama u soo arooray daliilaa khasisay saddexdaasaa loo qaybsha cumuumka qaybihiisu waa saddexdaas nooc marka haddaad ku aragto kutubta culummada haadaa caamun uriida bilkhusuus waa inaad fahmi kartaa hada caamun uriida bilkhusuus waxaa weeye siiqada ku soo arooraa caam ah laakiin waxaa shaaricaaba markii hore wuxuu ka wadayba waxaan in khaas ay ahaadaan marka aayad kale iyo xadiid kale yaa khasisay khalad waa in lays yidhaahda markii horaaba shaarica ulajeedkiisaaba wuxuu ahaa inta in yacnii khaas u ahaado caamun uriida bilkhusuus midkan marka alcaam aladii uriida bilkhusuus majaazna waa lagu sheegaa maxaa yeelay macnihii caamka waa laga baxay macno khusuusaa la aaday waa macnihii majaazka aan kusoo sheegna caamku marka <clears throat> saddexdaas qaybooduu leeyahay cumuumka marka in lagu camal falo nas baa la arkay see la yeela cumuumkiisaa loogu camal falaa mase ilaa takhsiis la helo wax khasisayaan raadinaynaa inta aan ka raadinayna ma lagu camal falaayo mayaa laleeyay cumuumkan sida raajixa maya saxaabatu rasuulillaahi nusuusta caamkaa sideeday ugu camal fali jireen ilaa ay ka arkaan takhsiis markay arkaanna si khaas takhsiiskay marka camal geli jireen sooma fahmin walidalika ibnu اlqayim kitaabkan la yidhaha asawaaciq اlmursala wuxuu leeyahay ina tarka akhdi اlcumuumaati bidcatun xadaثat bacda alquruuni اhalaaa in la yidhaha naska caamkaa waa laga tegaa ma lagu camal falaayo ilaa laga ogaado bal inuu takhsiis leeyahay iyo in kale waa bidco soo darisay yii quruuntii saddexdaa ka dambatay naska caamkaa saxaabada fahamkooda wuxuu ahaa markii nas loo sheego oo caam ah cumuumkiisay ugu camalfali jireen ilaa in takhsiis haddii loo sheegana takhsiiskay camal geli jireen laba nin marka hadday iskhilaafaan oo midna uu yidhaahdo war waxaan maxaad u samaynaysaa deliilkan waa kan naskaana soo arooray naskan caam ma ahan hadduu yidhahdo waa la khasisay kan waa la khasisay dhahayaa deliil laga rabaa marka hadduu deliil takhsiis keeni waayo ninkan waa saxsan yahay cumuumkan inuu sidiisa ugu camal falo ku saxsan yahay kadib marka siyaq ulcumuum uu gelaya wabilahi towfiiq sal allah slam ala nabiyina mxamed